alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd qaala almualifu raximah allahu tacaala wa mudaaricun mudaaric baa ka mid a ficilkii wayucrafu waa la garanayaa mudaaricii bidukhuuli lam lam gelitaankeeda lagu garanayaa calayhi cala alficli almudaaric ay gasho naxwu lam yaqum weeyaan walaabudda laabudna waxay la macno tahay laa hinan maaran laga maarmo walaabudda maaran laga maarmo mawjuudun ma ahan laabudkaasi mid jooga fii awalihi ay awal mudaaric min wujuudi ixda zawaa'id kuwii zaa'idkaa ah, mid ka mida ah in laga maarmo zawaa'idii alarbaci ee afartahaa wahiya zawaa'iddaasi zawaa'idaasi alhamzatu hamzo weeye wanuunu nuun weeye walyaau ya weeye wataaw ta weeye wayajmacuhaa waxaa kulminaya qowluka hadalka aad tidhaahdo na'aytu ayaa kulminaysa halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa qaybta labaad oo ficilka waa ficil mudaaric ficilka mudaaric marka la tacriifinayo maa dalla calaa xadain yaqbalu alxaala waalistiqbaal waa wax tusinaya dhacdo iyo xadad dhacay xadadkaasoo marka aqbali kara hadda inuu dhacay iyo inuu mustaqbal dhacay labaduba uu tusinaya marka kaasaa mudaaric la yidhaahdaa axyaana waxaa dhici karta in ay mutacayin noqoto inuu hadda dhacay sida haddii la raaciyo alaana la raaciyo oo la yidhaahdo maalan akhruju alaana akhruju waan baxayaa alaana haddii la raaciyo khalaas wuxuu mutacayan ku yahay xaal buu mutacayan ku yahay haddii la raaciyo wax mustaqbal tusinayana mustaqbal buu ku dhacayaa sida sawfa iyo siin usaafiru sa aqra'u mustaqbal buu tusinaya laakiin intaan labadaa shay midna la raacin asalku labaduu waa aqbali karaa inuu hadda dhacayo iyo inuu xilli dambe dhacayo labadu waa aqbali karaa marka maa dalla calaa xadisin yaqbalu xaala walistiqbaal buu noqonaya ayib sheekh wuxuu yihi raximah waxaa lagu garanayaa ficilka mudaaric lan baa lagu garanaya oo la meelaan mudaaric ahayn ma gasho lam yelid lam yakruj lam yasmac lam yafham lam yandur lam yaqra afcaasha dhammaantood waa wada mudaaric meelaan mudaaric ahayn marka ma gasho intaa markuu sheekhu inoo sheegay ee wuxuu tilmaamay ficilka mudaaric waxyaalo kaloo lagu garto maxay yihiin laabud waxaabuu sheekhu yidhi awalkiisa xuruuftii afarta ahayd oo la odhan jiray azawaa'id alarbac magacaa ayagaa leh azawaaid alarbac magacaas yani xuruuftanaa leh iyadoo azawaaid alarbaca ay yihiin afartii zaa'idka ahaa oo wax kastoo zaa'ida oo afara lagu sheegi karo haddana waxaa si gaara u yeeshay afartan xaraf ayaa azawaa'id alarbaca la iska yidhaahdaa calaamulhalabo ayay markaas u yeeshay ayib afartaa xaraf waa hamzo iyo nuun iyo ya iyo ta afartaa xaraf mid ka mida ayaa ficilka mudaaric lagu bilaabaa oo hamzadii akhruju baad odhanaysaa akhruju waxaad odhanaysaa aktubu waa hamzadii weyi nuunkii nakhruju naktubu taad waxaad odhanaysaa takhruju taktubu yadii yakhruju yaktubu afcaasha marka waa mudaaric axyaana waxaa dhacda in ficil maadi laftiisa lagu bilaabo xuruuftaas xaalka noocaasa maxaa lagu kala farqinaya marka ficilkii maadi waxaad arkaysaa isagoo lagu bilaabay axyaanan aan er markaasi xuruuftaas oo akala maxaa laga bilaabay hamza laga bilaabay akalana maxay tahay maadi mise mudaaric akala wuu cunay waa maadi nuun baa laga bilaabi karaa naqala nuun baa laga bilaabay naqala wuu raray waa maadi nuun baana laga bilaabay yaisa ya baa laga bilaabay waana maadi yaisa wuu quustay waa maadi wax hore dhacay wey tacisa marka axyaana waxaa dhici karta in xuruuftaasi laga bilaabo yani markaas ficil maaha laakiin kuwa aan tusaalaynay iyo kuwa mudaaraca gelaya farqi baa udhaxeeya limaada lianna kuwan aan sheegnay oo dad maadiga gelaya waa asal kelmadday ka mid yihiin naqala nuunkani kelmadday ka midta akala yani hamzadani ficilkay ka mid tahay tacisa tadani ficilkay ka mid tahay iyo isa ya ficilkay ka mid tahay kuwaan ka hadlaynan maxay yihiin waa kuwo zaa'ida kelmadda ka baxsan ka dheeraada weeye oo kharaje iyadoo ah ban akhruju marka hore kelmaddu kharajay ahayd kha iyo ra iyo jiin bay ahayd markan hamsadii keen marka maxay noqotay akhruju bay noqotay way isbedeshay marka marka eh, kuwa laga hadlayo waa inay yihiin zawaaid kuwa mudaarica galiyihin zawaaid sheekhu saas dartee wuxuu ku yidhi walaa budda fii awalihi min ixda zawaa'id alarbac waxaa kaloo la arkay kuwan oo kale oo markaasi zaa'id ah oo haddana maadiga gelaya sida akrama oo kale akrama hamsadaasi waxay gelaysaa maadigii bay gelaysaa akrama narjasa yani markaa nuunkaasi maadigii buu gelayaa yarnaca tacallama waa afartii xaraf laftoodii oo maadigii galay haddana waana zawaaid taasee la yeelaya tii hore haddii lagu xalliyey kuwana waa asal waa kuwa maadiga galay kuwana waa zaaid waa kuwa mudaarica galay waxaa la arka iyagoo maadiga galay haddana zawaaid ah idan maxaa lagu xalinaya xalka waxaa weeye markaasna yani xuruuftan mudaarica gelayo afartaa macaani gaaray faa'iideeyaan macaani ka eegeysaa hamzadu waxay faa'iideysaa qof iska hadlaya aakulu anaa cunayo ashrabu anaamu aqra'u qof iska warramay naftiis iska warramay mutakalim can nafsi ayib ficilka marka lagu bilaabo nuunna qof keligii iska warramaya ama qof cid kale afhayeen u ah oo ka hadlaya isagu leeyahay naktuba annagaa qorayna naqra-u annagaa akrinayna nashraxu annagaa sharxayna isagaa iska hadlaya naftiisa ama cid kalu afhayeen u yahay wuxuu leeyahay nuraajic waan muraajacaynaynaa ayib eh, nakhruju waan baxaynaa cid buu afhayeen u marka nuunku labadaa macno waa inuu tusiyaa qof keligii iska warramaya ama qof cid kale afhayeen waa ah markaasi ka warramaya afkooda ku hadlay labadaa macna waa inay tusiyaan hamzadiina waa inay tustaa maxay qof keligiis ka warramaya yadu waa inay tusisaa afar macno mid ka mid a ah. afar macno ayaa markaa loo isticmaalaya nin maqan ama laba nin oo maqan ama rag badan oo maqan ama dumar badan oo maqan waxaad oranaysaa muxamadun yakhruj muxamed wuu baxayaa wuu maqan yahay almuxamadaani yakhrujaani muxamadaanku way baxayaa muxamaduuna yakhrujuun way baxayaan alhindaag yakhrujna afartaas ayaa loo isticmaalaa yani markaa yadii tadii waxaa loo isticmaalaa ayadoo lafteeda sideed macno ayaa loo isticmaalaa qof dumaroo lala hadlayo laba dumaroo lala hadlayo dumar badanoo lala hadlayo iyo intaasoo rag ah nin lala hadlayo laba ragoo lala hadlayo rag badanoo lala hadlayo qof dumaroo maqan keligeed iyo laba dumaroo maqan sideeddaa macna loo isticmaalaa taada sharxuna uu idin tilmaamaya macaanidaas marka macaanidaasaad ku dabdinaysaa xuruuftani markay yihiin xuruufulmudaaraca markay yihiin xuruuftii ficilka mudaaric khaaska ku ahayd macaanidaasaad ka eegeysaa macaanidaa hadday tusiyaan waa xuruuftii mudaaric lagu yaqaana hadday laakiin tusin waayaan markaasi ma noqonayaan xuruufulmudaaric ayib kadib wuxuu sheeku inoo sheegay xuruufta in lagu jimciyey naaytu naaytu macnadu waxaa weeyaan anabacud waan dheeraaday oo waan fogaaday ayuu markaasi macnaheedu noqonayaa naaytu natiina way ku jamciyaan atayna ku jamciyaan alfaad badan badanba markaa ku jamciyaan wuxuu sheekhu llah wa mudaaricun ka labaad waa mudaaric wa yucrafu waa la garanayaa bidukuuli lam lam gelitaankeeda calayhi korkiisa inay gasho naxwu lam yaqum weyaan walaabudda maaran laga maarmo mawjuudun ma ahan laabudkaasi mid jooga fii awalihi ay awal mudaaric min wujuudi ixda zawaa'id kuwii zaa'idkaa mid ka mida in laga maarmo zawaaidii alarbaci ee afartaha jumladaas ciraabteedu laabudda laadaas waa tacmalu camala inna buddana waa ismigeedii fii awalihi jaar majruurkana waa khabarkii laada weeye min ixdaa jaar majruur kale weeye wuxuu ku tacalluqayaa budda waa masdara ixdaa mudaaf azawaa'id mudaaf ilayhi alarbacna markaasi waxaa laga sifaynayaa zawaaidda laga sifaynayaa wahiya zawaaiddaasi alhamzatu hamzadii weeye wa nuunu nuunkii weye walyaau ya wey wata ta weye wa ijmacaha waxaa kulminaya xuruufta afarta qawluka waxaa kulminaysa naaytu ayaa kulminaysa naaytu oo macnadu yahay waan dheeraada wayudamu waa la daminaya waa la godaya awaluhu mudaaric awalkiisaa la godaya in kaana hadduu yahay maadiihi maadigiisa mid ku sugan calaa arbacati axrufin afar xaraf wadalika daxrajo weeye yudaxriju wa akramo wa yukrimu wa faraxa wa yufarixu farajana waa loo soo naqliyay faraja yufariju wa qaatala wa yuqaatilu wayuftaxu waa la fatxinayaa fii maa siwa daalika intaa waxay ka soo haray naxwu nasara yansuru weeye wanalaqa yanaliqu weeye wastakraja yastakhriju weye wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala ficilka mudaaric haddii xuruufulmudaaraca markaa la geliyo labaad u kala qaadaysaa maadigiisi inta xaraf u ahaa ayaad eegeysaa maadigiisi afar xaraf hadduu ahaa markuu maadig ahaa afar xaraf hadduu ahaa xarfulmudaaraca markaad ku darto xarfumudaaracadii waa daminaysaa soo waadix maaha sida kuwa sheekhu inoo tusaaleeyey daxraja waa maadi waa imise xaraf waa afar xaraf wey markaad mudaaracaynayso xuruufu mudaaracada afartuba waa daminaysa daxraja udaxriju mudaxriju tudaxriju yudaxriju waa daminaysaa limaada maxaa u damisay lianna maadigiis muxuu ahaa imise xaraf afar xaraf buu ahaa marka dami waxaa la mid ah akrama waa afar yukrimu dheh ukrimu nukrimu tukrimu yukrimu dheh waxaa la mid ah faraja faa iyo laba ra iyo jiim weeye waxaad ohanaysaa faraja ufariju nufariju tufariju yufariju baad ohanaysaa qaatala uqaatilu nuqaatilu tuqaatilu yuqaatilu marka haddii maadigii afar xaraf marka hore uu ahaa marka la mudaaraceeyo waxaa markaa la daminaya awalka ayaa la daminaya xarf mudaaracadii haddii maadigiisa afar xaraf hadduusan ahayn wixii ka haray maxaa kasoo haray waxaa kasoo haraya haddii saddex xaraf u maadigiisa oo afar uuba ka yaraaba ama afar uu ka badnaayo shan xaraf buu ahaa ama lix xaraf buu ahaa xaalka noocaasna waa la fatxinaya wayuftaxu fii ma siwaa dalik waa la fatxinaya wixii intaa ka soo haray isagoo maadigii saddex xaraf waa sida nasara nasara waa imisa xaraf waa nuun iyo saad iyo ra wey nasara maxaad oranaysa markaasi ansuru unsaru odhan mayse ansuru nansuru tansuru yansuru lianna ficilka asalkiisa muxuu ahaa saddex xaraf buu ahaa marka nasara waa asalkiisii baa saddex xaraf ahaa isagoo asalkiisu u ahaa shan xaraf isagoo asalkiisa yani maadig markuu ah shan xaraf ahaa waa inalaqa in waa hamze iyo nuun ba iyo laan iyo qaaf inalaq waa shan xaraf markaa mubaadacaynaysa fatxi waxaad ohanaysa antaliqu nanaliqu tanaliqu yanaliqu baad ohanaysa fatxi ayib isagoo intaa ka badan lix xaraf ah markuu maadig ahaa isagoo lix xaraf ah waa istakraja istakraja wey istakraja waa maadigii markaad mubaadacaynayso xuruuftii wada fatxi astakriju nastakriju tastakriju yastakriju baad ohanaysaa markaa saasa ah, loo kala saaraya masalada waa masala sarfiya lakin sheekh baabmunaasaba ayuu sheekhu u sheegay wuxuu sheekhu yiri raximah llah wayudamu waa la daminaya awaluhu ficilka mudaalic awalkiisaa la daminaya in kaana hadduu yahay maadiihi maadigiisi calaa arbacati axrufin mid ku sugan afar xaraf wadalika daxraja weeye daxruju daxraja shaygii buu rogrogay weeye daxraja shaygu markuu meel sare kasoo dhaco sida dhagax oo kale buur kasoo dhaco islaba rogayo baa la dhahaa daxraja alxajaru tadaxraja alxajaru ayaa la yidhahdaa daxraja yudaxrij wa akrama wuu karaameeyey yukrimu waa karaamaynaya wa faraja wuu fayday yufariju waa faydaya ama faraxa wuu ka farxiyey yufarixu wuu ka farxinaya wa qaatala wuu dagaalamay yuqaatilu wuu dagaalamaya wa yuftaxu waa la fatxinaya fii maa siwa dalik kaa wixii ka soo haray waa la fatxinaya naxwu nasara yansuru nasara wuu soo saaray yastakhriju soo saaraya wuxuu sheekhu yar llah llahu amrun amar weeye ficilkan qayb saddexaad waa amar wa yucrafu waxaa lagu gartaa bidalaalatihi inuu tusiyo calaa alabi alab wax lagaa doonayo iyo wa qabuulihi inuu aqbalo ayaa lagu gartaa ya almukhaaabati yadii tusinaysay gabadhii lala khitaabayey naxwu quumii wey istaag wadribii ganaac wa minhu min alamri buu ka mid yahay haati iyo tacaala ayaa ka mid ah calal asax markaan ku socono qowlka sixada badan halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah llahu tacaala qaybtii saddexaad oo ka mid ah aqsaamtii yani markaa ficilka marka ficilkaas waa ficilka amar weeye ficilka amar marka la tacriifinayo maa dalla calaa xadath waa wuxuu tusinaya markaasi dhacdo wax dhacay buu ku tusinaya wax dhacay xada dhacay ayuu ku tusinaya xadadkaasoo yutlabu xusuuluhu aw istimraaruhu la doonayo yani markaa hadda la doonayo markaa inuu dhaco ama istimraaro inuu socdo ayaa la doonaya amar baa lagu siinaya laakiin inaan markaa keliya samaysan lama doonayo inuu socdaa la doonaya ayib aw istimraaruhu fi zamani mustaqbal zamanka soo socda alkiis wuxuu noqonayaa yani markaas wax tusiye dhacdo lagaa doonaya hadda inaad samayso waa sida yaa bunaya aqim asalaa aqim waa ficla marka waxaan oranaynaa awalan aayaddu waxay yani markaa laga warramay qisadii luqmaan alxakiim oo inankiisa la hadlaya aqim asalaa aqim waa ficil amar wey marka aqim waxay tusinaysaa xadad dhacdo oo ah salaad in la sameeyo waxaa la doonaya in la sameeyo oo markuu le aqim isalaa inuu salaadan sameeyo ficilka la yimaado ayuu ka doonaya inankiisa aqim isalaa inuu markaa sameeyu doonaya wuxuu doonayaa ama inuu joogteeyo oo waxaan yani amarka hadda hala siiyo laakiin inuu socdaa la doonayaa oo hadalka keli ku ekaan ayaa la doonaya wuxuu noqonayaa yani markaasi zamaan mustaqbal ah markuu leeyahay aqim isalaa amar buu siinaya weli muu samayn hadduu samaynaya marka lagu leeya qum weli maa laystaan waa fadhidaa sawaadix maha marka ficilka amar wuxuu noqonayaa maa dalla calaa xadatin yutlabu xusuuluh waa wax tusinaya dhacdo la doonayo in la sameeyo ama in la joogteeyo zamanka mustaqbalka ah lidaalika ficilka amar dhammaantii waa mustaqbal qum marka lagu leeyahay weli maada istaagin waa istaagi doontaa marka lagu leeyahay iqra weli maada akrin amarka kadib aad akrin doontaa uqrid marka lagu leeyahay weli maadan bixin amarka kadib aad bixi doontaa marka dhammaantii waa wada mustaqbal ficilka amar qaybta mustaqbalka ayuu soo gudagelaya intaasi waa tacriifkiisa sheekh wuxuu inoo sheegay calaamadda lagu garanayo wuxuu inoo sheegay laba calaamadood baa lagu yaqaanaa calaamadda kood waxaa weeye dalaq iyo wax lagaa doonayo ayuu ku tusinaya yucrafu bidalaalati cala alab wax lagaa doonayo ayuu ku tusinaya qum ijlis iqra undur dhammaan wax lagaa dalbaya wey calaamadda koowaad wey calaamadda labaad waa inuu aqbali karaa yaa lmukhaaaba qof dumar loola khitaabayo yo adeegiyey waa inuu aqbali karaa quumii oo kale quumii yadaasi waxaa loo yaqaana yaau mu'anasati lmukhaataba gabadhii lala khitaabayey oo lala hadlayey yadi marka ay lahayd wey quumii istaag idribii garaac waa ficil amar haddaba dalab hadduu tusiyo oo calaamaddii u aqbali waayo muxuu noqonaya hadduu dalabku tusiyo oo calaamaddii uu aqbali waayo yadii u aqbali waayo ismu ficil amar baa la dhahay ficil amar maaha hadduu dalab u tusin waayo laakiin calaamadii u aqbalana muxuu noqday ficil mudaaric buu noqonaya taquumiina waa ficil mudaaric marka labadaa waa inay ku kulmaan amarka dalab iyo wax lagaa doonaya waa inuu kutusiyaa yaa lmukhaabatina waa inuu aqbalaa kadib wuxuu noo sheegay haati iyo tacaala inay markaa ina yihiin ficil amar inay yihiin haati macna waxa wey haati ken wey tacaalana waa kaale haati iyo tacaala labadaa marka yani culimada qaar ka mida waxay leeyihiin ficil amar maahane waa ismu ficil amar wey waa laba ismu ficil amar labaduba oo markaas isticlaamar ma noqonayaan laakiin sida saxda waa siduu sheekhu sheegay wayna yihiin afcaal afcaalu amrin waa inay yihiin labaduba haatikeen tacaala kaala wa amrun qaybta saddexaad waxa weye ficilka amar weeye wa waxaa lagu gartaa amarkii bidalaalatihi inuu tusiyo cala alab wax lagaa doonayo iyo wa inuu aqbalo ya almukhaatabati gabadhii lala khitaabayey ya-deedii waa inuu aqbalaa gabadhii lala hadlayey ya-deedii waa inuu aqbalaa naxw quumii istaag wey quumii istaag wadribii kana wa kulii washrabii baa lamid a kulii washrabii waa ficil amar dalabna wuu tusinayaa cun waa alab wax lagaa doonaya wey yadina way la socotaa qumii wadribii waa lamid wadribii waa lamid labadiiba markaasi waa ku sugan yihiin wa waxaa ka mid a ay min alamri haati baa ka mid a haati keen wa tacaala kaala marka qowl kalaa jira ohanaya waa asmaau ficli amrin afcaalu amrin maaha wa waxaa ka mid a min alamri haati iyo wa tacaala ka mid cala asaxi qowlka sixada badan markaan ku soconno wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walxarfu xarafkii maa ay ladii kii wey laa yasluxu aan ku habboonayn macahu la jirkiisa daliilu ismi ismi calaamadii kuma habboona walaa daliilu ficli ficli calaamadiina kuma habboona wadalika hal wa fii walam weeyaan kelmaddii aqsaamteedii laba ka mida ayuu soo sheegay sheekhu waa qeybtii ugu dambeysay wey wuxuu noo soo sheegay eh, labadii qeyboodoo hore oo ahaa ficilka iyo ismiga xarafka ayuu markaa halka inoogu sheegaya carafka xagga luqada waxaa la yidhahda aaraf alxarfu luqatan aarf shayga dhinaca ah ayaa la yidhahdaa wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin ay calaa arafin wa jaanibin min addiin dhinac buu diinta kaga sugan yahay weye marka luqadda alxarf taasaa loo isticmaalaa xagga istilaaxa waxa weye kalimatun dallat calaa macnan fii gayriha waa kelimad tusinaysa macno macnaha iyadu kuma tusinaysee eyrkeed bay kaa tusinaysaa eyrkeed ayay kaa tusinaysaa kalimatun dallat calaa macnan fii gayriha tusaale wuxuu noqonayaa kharajtu min almasjid mintaas waa xaraf wey waxaan ku dabaqaynaa macaanihii ahaa ama tacriifkeeda waan ku dabaqaynaa tacriif muxuu ahaa mintaasi waa kelimatun waa kelmad dalad calaa macnan waxay tusinaysaa macno oo markaa ibtidaa ah socod la bilaabay iyo khuruuj in la bilaabay bixitaan in la bilaabay bay tusinaysaa macnahaas bay tusinaysaa kelimatun dalad calaa macnan fii gayrihaa keyrkeed bay kaa tusinaysaa oo keligeed halkaa markay taallo min haddaad iska idhaahdo macnahan ibtidaau alkhuruuj ma tusinayso laakiin markaan masjid ku daro baa waxaa ii baxaysa macno ah inaan bixitaankii kasoo bilaabay xaggee masjidka inaan kasoo bilaabo lakin haddaan iska ihahdo kharajtu min haddaan iska ihahdo mintan xaggee la socotaa macnahay faa'iideyn lahayd ma faa'iideynayso ilaa loo geeyo kelmad kale lagu daro marka macnihii ay lahayd oo iyadu ay sidatay waxay kaa tusinaysaa marka kelmad kale loo geeyo wailaa yo si madax bannaan kuma tusin karto kalimatun dallad calaa macnan fii kayriha waxaa la mid a ila suuq markaad leedahay kharajtu min almasjidi ila suuq markaad leedahay ilaadaasi macnihii ay tusinaysay oo ah intihaau lgaaya socodkaagi meeshuu ku dhammaaday yani markaa waxay ku tusinaysaa markaan suuq ku daro haddaan iska ihaahdo kharajtu min almasjidi ilaa haddaan iska ihaahdo oo suuq aana ku darin macnihii ma soo baxay marka waa kalimatun dalad calaa macnan fii ayriha ayb wuxuu inoo sheegay marka sheekhu raximah llah calaamada lagu yaqaano xaraf maxay tahay calaamadaas waxa weyaan bu sheekhu yidhi inuu aqbali waayo calaamadii ismiga iyo inuu aqbali waayo calaamadii ficilka inuu aqbali waayo wuu tusaaleyey sheekhu hal iyo fi iyo lan buu ku tusaaleyey saddexdaa kelmadood saddexdood waa xuruuf wey inay xuruuf yihiinna waxaa ku tusinaya calaamadii ficilkana ma aqbalayaan calaamadii ismigana ma aqbalayaan bal hadda mid koobaadaan soo qabanno hal ah hal aan ku eegno bal calaamadii ismiga aan ku eegno calaamaadka ismiga waxaa ka mid ah al baa ka mid ahayd bal hal soo qaado al ka hormari al hal wax la maqlay maaha al hal lama maqal bal xurufu ka hormari min hal lama maqal halin oo la tawiinanayo lama maqal wahaakada marka calaamadda ismiga ma aqbalay calaamadii ficilka bal soo qabo qad iyo yani markaa siin iyo soo qabo sawfa hal ma aqbalayso yani markaa qad hal ma aqbalayso idan waxay noo caddaatay mar hadday aqbali weyday inay tahay xaraf oo ism iyo ficil midna aysan ahayn ayaa inoo caddaatay fii waa la mid eedna waa xaraf calaamaadka ismiga haddii lagu eego oo min fii la yidhaahdo min fii ama ilaa fii la yidhaahdo wax macnoo ka soo baxaya ma uu jiro kadaalika haddii calaamaadka ficilka la geliyo oo safi la yidhaahdo ama markaasi fi la yidhaahdo eedna ma aqbalayso lambaa la mida haddii calaamaadka ficilka iyo kuwii ismiga lagu eego ma aqbalayso halkan marka waxaa inooga soo baxay hal iyo fi iyo lam inay yihiin xuruuf oo markaasi asmaa afcaal midna aysan ahayn saddexda tusaalo sheekuna siiye hal iyo fi iyo lan ujeedduu ka leeyahay ujeeddadan waxay tahay inuu inoo sheego xarafku laftiis inuu qaybsamo ayuu sheekhu markaa u tusaaleeyey hal yani markaasi ujeedduu ka leeyahay fi iyo lan saddexda xaraf midba ujeedduu ka leeyahay maqsuudkana wuxuu yahay hal waa xaraf mushtarak ah ismigana ugu galaa xarafkana ugu galaa ismigana ugu galaa ficilkana ugu galaa waxaad oranaysaa hal zaydun xaadirun zayd miyuu joogaa hal zaydun xaadirun hashii marka maxay gashay ismi bay gashay waxaad odhan kartaa hal yaquumu camrun camar miyuu istaagaya hal yaxduru caliyun cali miyuu soo xaadiraya marka hashi hal ismina way gashay ficilna way gashay halkaa marka maxaa inooga soo baxay inay tahay xaraf mushtarak bayna alasmaa'i weesh walafcaal ayaa inoo soo baxday fii asmaaun bay gelaysaa waa xurufujarki bay ka mid tahay meelaan ismayn ma gasho fi lmasjidi fi lbeyti wahaakada walam afcaashay khaas ku tahay meelaan ficil ahayn lamtu ma gasho oo lam yaqum iyo lam yejlis iyo lam yarxam oad odhanaysaa odhan maysid aan markaasi lam zaydun odhan maysid lam zaydun odhan maysid waxaadan kaloo odhanaynin lam fii odhan maysid ismi iyo yan markaa xaraftona geli maysid marka xuruufta saddexdaa waxaa inooga soo baxaya in xuruufta saddex ay u qaybsamaan qayb asmaada khaas ku ah iyo qayb afcaasha khaas ku iyo qeyb la wadaago bayna alasmaai walafcaal ay wadaagaan ayaa nooga soo baxaya su-aal baa la karaa haddii sheikhuuna yidhi xarafku calaamadii ismigana ma aqbalayo calaamadii ficilkana ma aqbalayo haddaba calaamadiisu maxay maa calaamatu calaamadiisu waxa weya calaamad la-aan calaamadiisu waxa weeyaan calaamad la-aan sawaadx maaha oo calaamad la-aanta calaamad ma noqonaysaa nacam way noqonaysaa calaamad la-aanta haddii shayga ashyaada ku lamaan hadday calaamad leeyihiin isaguna aan calaamad loo yeelin calaamad la-aantaasa maxay noqonaysaa calaamad bay noqonaysaa xuruufta caadiga xaa iyo khaa iyo jiim saddex xaraf soo maha marka loqoraysku si baa loo qoraa lakiin maxaa kala farqinaya jiimka xagga maxaa kaga sugan dhibic qaadina xagga maxaa kaga sugan dhibic dayib xaadi maa calaamatuha cadam alcalaama haddana isku qaldimaysid markaad aragto markii waad ogaanaysaa inay xaad wadullo calaa dalik yani calaamadeed waxa weye calaamad la-aan wey saddex nin hadday isku darsadaan saddex neef oo mid markaas uu halka ka calaamaso qoorta ka calaamadiyo miduna dhegto ka calaamadiyo miduna uu bilaa calaamad ka dhigo marka ximeesha ay yimaadaan ee kii qoorta ka calaamadiyey tiisii buu kaxaysanaya soo maha kii dhegta ka calaamadiyen tiisii buu kaxaysanaya maxaa soo haray haddaba kii bilaa calaamad soo maha taa marka yaa yeelanaya saaxiibkeed baa yeelanaya ayb walxarfu xarafkii maa iyo ladii kii weeye laa yasluxu aan ku habboonayn macahu la jirkiisa daliilulismi ismi calaamadii kuma haboono ma aqbalayo walaa daliiluficli ficil calaamadiina ma aqbalayo shaygaan aqbalin calaamad ficil iyo calaamad ismi toona ayaa xaraf la yihahdaa wadaalika hal oo kale weeye waa xaraf mushtarak bayna alasmaa'i walafcaal wa fii fii weeye waa xarfun khaasun bilasmaa walam lam weeye waa xarfun khaasun bilafcaal weye wuxuu sheekhu raximah llah baabulicraabi walbinaa baabulicraabi walbinaa'i baabka icraabtii binaha looga hadlayey haadaa maxalu halkan waa maxalkiisii iyo meeshii looga hadlayey wey alcraabu icraab huwa icraabku takyiiru awaakhir alkelim kelmadda aakhirkeeda oo isbedeshaa la yihahdaa takyiiru axwaali awaakhir kelim kelmadaha aakhirkooda axwaashooda isbedesha ayaa la yidhahdaa maxay isku bedelaysaa liikhtilaafi alcawaamili kuwa camal falaya iskhilaafaya dartood bay isku bedelaysaa cawaamishii addaakhilati gelaysay calayha cala alkelim aan markaa gelaysa lafdan bay isku bedelaysaa aw taqdiiran taqdiir bay isku bedelaysaa halkan sheekh wuxuu kaga warramayaa raximah allahu tacaala wuxuu baabaystay baabu alicraabi walbinaa ayuu baabaystay waana asaaska naxwaha wey baabkani waa yani marka abwaabta naxwaha marka laga hadlayo waa baabka ugu muhiimsan weya baabka ugu muhiimsan wey abwaabta kale qofka hadduu barto laakiin baabkan uusan baranin markaa naxwihii wax badan ka mid ah waa ka maqan yahi hadduu barto oo si fican u fahmana badankii naxwaha wuu fahma qofkaas ama asalkii naxwaha wuu fahmay ayib marka wuxuu noo tacriifiyey awalan icraab maxaa la yidhahda icraabka xagga luqada macaani baa loo isticmaalaa kelmadda acraba icraaban xagga luqada macaani baa loo isticmaalaa macaanida loo isticmala waxaa ka mid a dhibaana caddayn waa loo isticmaalaa waxaad oranaysaa acraba arajulu camaa fii nafsihi acraba arajulu camaa fii nafsihi ninku wuxuu nafta ku hayay ayuu caddeeyey af ka sheegay marka waa kelmadu icraab oo cadayn loo isticmaalay waxaa kaloo icraab loo isticmaalaa ataxsiin iyo wanaajin waxaad oranaysaa acrabtu shaya acrabtu shaya shaygii baan wanaajiyey manaa axsantuhu waad ujeedaa agga luqada wey waxaa kaloo icraab loo isticmaala xagga luqada atakyiir markaas isbedel ayaa loo isticmaalaa waxaad ohanaysaa caribat macidat lbaciir caribad waxaa isbedeshay macidat lbaciiri markaasi neefki geel ahaa calooshiisi way isbedeshay ay tagayarat marka macaanidaas ayaa xagga luqada loo isticmaalaa alibaana ataxsiin atakyiir ayaa loo isticmaalaa ayb acrabaha allah waa la ohanaya ay ayarhaa marka alla ha bedelo xaggaas waa xagga luqada wey xagga isilaaxa naxwiyiinta maxaa loo yaqaana icraaq wuxuu sheekhu inoogu tacriifiyey takyiiru awaakil keli kelmadaha aakhirkooda isbedela ayaa la yidhahdaa waxaa lasoo qadarayaa takyiiru axwaali awaakhir keli kelmadda aakhirkooda isma bedelayo laakiin waxaa isbedelaya kelmadda aakhirkeeda xaalkeeda baa isbedelaya maxaa isku bedelaysaa waxaa isku bedelaysaa cawaamil iskhilaafaysa oo kelmaddaa gelaya ayay markaas ku bedelaysaa tusaalaad soo qaadanaysa tusaale waxaa weeyaan saafara khaalidun saafara khaalidun khaalid aakhirkiisa maxaa saaran damataan ayaa saaran ayib haddaan saafara ka bedelo oon laqiitu ku bedelo maxay noqonaysaa laqiitu khaalidan laqiitu khaalidun odhan mayo waa inaan xarakadii bedelaa laqiitu khaalidan baad odhanaysaa haddaan laqiyo bedelo oon mid kala keeno marartu bikhaalidin kasraan ka dhigaya booska isbedelkaa marka imaanaya mar laba fatxadaas mar laba kasrahaas mar laba damadaas ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab waa kaas wey marka isbedelka ku dhacaya kelmadda aakhirkeeda kelmaddii aakhirkeeda isma bedelin oo khaalid maxaa u dambeeya waa daal soo maha daalki miyuu isbedelay waa maya khaalidun saafara khaalidun daalku waa joogaa laqiitu khaalidan daalki weli waa joogaa marartu bikhaalidin daalki weli waa joogaa marka aakhirka isma bedelaye aakhirka xaalkiisa oo xarakada la saarayo oo xaaladda la sheegaya baa isbedelaysa oo marka kooaad maxaan ka dhigaya xaalkiisa waa damataan marka labaadna xaalkiisa muxuu noqonayaa fadxataan marka ugu dambaysana muxuu noqonayaa kasrataan idan waa takyiiru axwaali awaakhir ilkelim kelmadaha aakhirkooda xaalkooda inuu isbedelo ayib isbedelka haddaba maxaa keenaya qofku asaga markuu doonana dabadambo saaraya markuu doonana fatxinaya markuu doono kasrinaya mase arrinka isbeddelka waxbaa keensanaya waxbaa keensanaya oo muxuu yahay waa kuwan cawaamil baa kuwa keensanaya cawaamil waa kuwa camal falaya oo marka hore labadamada saaray khaalid aakhirkiisa saafara keensatay saafara waxay doonaysaa khaalid aakhirka labadamo saaray doonaysaa laqiitu markaan keenana maxay dooneysaa inaan khaalid aakhirkiisa saaro maxay laba fatxo markaan marartu bi bada aan keenana badaas maxay doonaysaa inaan laba kasra saaro idan cawaamisha lagu sheegaya waa kuwaas wey waa saafara waa laqiya waa ba'daas wey kuwa iskhilaafaya baa isbedelkan keenaya lowlaa kuwan haddaysa jiri lahayn yani markaa isbedel ma yimaadeen sawaadix ma isbedel ma yimaadeen kadib sheekh wuxuu noo sheegay isbedelkaas mar wuxuu noqonayaa mid loo jeedo oo lafdiga lagu hadlayo waa sida saafara khaalidun baan ku dhawaaqaya laqiitu khaalidan marartu bikhaalidin waan ku dhawaaqaya waa malfuud lafdan ay malfuudan mid lagu dhawaaqayo marna wuxuu noqonayaa mid mid la qadaray oo kelmadaha carabiga qaar ka mid a ah xarakadu way ka muuqataa qaarna kama muuqato waa lagu qadaraa waa lagu qadara macna muxuu yahay waa lagu xukumaya adaa ku xukumaya ayib booska hadda khaalid u yalaa haddaan ku bedelo maalan alfata haddaan ku bedelo alfata waxaan oranayaa saafara alfataa laqiitu lfataa marartu bilfataa markaana yidhi saafara alfata markaa idhi fata waxay taallaa booskii khaalid bay taallaa laakiin aakhirkan maxaa kaaga muuqda waxaana kamia kaaga muuqataa waa maya laakiin markaan sheegayno o ciraabayno sidii khaalid baan u ciraabayna oo khaalid markaan ciraabna xoranaynaa yan markaa saafara khaalidun khaalidun faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu calaa aakhirihi damada aakhir ka muuqato weeye ayb laqiitu khaalidan laqiitu ficlu wa faacil khaalidan mafcuulun bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala aakhiri baan oranaya marartu bikhaalidin khaalidin albaa wa xarfu jarin khaalidin ismun majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun cala aakhiri baan oranaya haddaba booskii khaalid markaan alfata aan ku bedelo wuxuu noqonayaa saafara alfataa alfata waxaan oranaya faacil marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadara adaa ku qadaraya lanna ficilkan saafara haddii yimaado laazim ismiga ka dambay ila laba damba la saaray ahayd laakiin maanta waxbaa u diiday aliftan u dambaysa fata baa u diiday maanic baa u diiday wailaa hadduusan maanica jiri lahayn maxaa la samayn lahaa laba damaa la saari lahaa laba damaa la saari lahaa laakiin cilada u diida waxa wey alifkan u dambeeya baan xarake aqbalaynin kuwa noocaasoo kale ah alfataa ciisa iyo kuwa la midkaa waxaa loo yaqaanaa icraabtooda muqadar baa la dhahaa kuwa aysan maanica uusan ku sugnayna waxaa loo yaqaanaa icraabtooda daahir baa la dhahaa waa icraab daahiroo muuqata iyo icraab muqadara taasaa loo kala qaadaya marka waxaan oranaynaa saafara alfataa saafara alfataa laqiitu lfataa alfataa mafcuulun bihi baan mansuub calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala akhirihi marartu bilfata albaabu xarfu jar fataa ismajrun bilba wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala akhirihi baan oranaya marka tacriifkaas ayuu marka sheekhu inoogu tacriifiyey marka icraabta wuxuu sheekhu raximahullah alicraabu icraabku huwa icraabku takhyiiru awaakhiri alkelimi ay axwaalu awaakhir alkelim kelmadaha aakhirkooda xaalkoodoo isbedelaa ayaa icraab la yidhaahdaa liikhtilaafi alcawaamil cawaamil kuwa camal falaya iskhilaaf ay ay markaa isku bedeleen oo iskhilaafka hadduu iska yimaado oo caamil usan keenin icraab lama yidhaahdo haddaan idhaahdo xayu xayta cayfi waxba kama hormarin hadda icraab maaha limaada muxuu icraab u noqon waaye wax caamiloo kale miyuu jira caamil ma keenin idan icraab la odhan mayo icraabtu waa inuu caamil keena ka horeeya waa in la helaa marka tagyiiru axwaali awaakhir ilkelim kelimadaha aakhirkooda xaalkooda isbedela ayaa icraab la yihahda liikhtilaafi alcawaamil isku bedela cawaamil iyo kuwa camal falaya iskhilaafa iskhilaafeenna isku bedela cawaamishii addaakhilati yaa markaa gelayay calayha cala alkelim kelimadda markaa gelayay lafdan ayay markaas ku bedelaya min jihati lafdi xagga lafdiga ama lafdan malfuudan xaaluu yahay icraabkii mid lagu hadlayo aw taqdiiran ay muqadaran xaaluu yahay mid markaasi la qadarayo ayuu markaasi icraabkii isbedelaya wa aqsaamuhu icraabka aqsaamtiisu iyo qaybihiisu arbacatun afar weeye rafcun rafco weeye wa nasbun nasbo weeye wa khafdun khafdo weeye wa jasmun jasmo weeye falilasmaai asmaadii waxaa u sugnaaday dalika kaagaasoo icraabti ah waxaa u sugnaaday alrafcu rafco iyo walnasbu nasbo iyo walkhafdu khafdo walaa jazma jazmo fiiha ay fi lasmaai asmaada ma galo walil afcaali afcaashii waxaa u sugnaaday min dalik kaagaas oo icraabkii ah waxaa uga sugnaaday alrafcu rafco walnasbu iyo nasbu iyo waljazmu walaa khafda khafdo fiiha ay fi lafcaali afcaasha kuma sugnaa markuu inoo soo sheegay sheekhu raximah ullah tacriifka icraabka wuxuu inoo sheegayaa aqsaamta ay leedahay icraabtu aqsaamtaasi wuxuu inoo sheegay inay tahay afar waxaan ugu ogaaday afar inay tahay istiqraa oo markii tatabuc iyo dabagal la sameeyey yacni afartaas ayuunbay noqonaysaa qaybihiisa afartaa wax ka dheeraada ma uu jiro markuu saa inoogu sheegay ayaa dib wuxuu ugu noqday kelmaddii aqsaamteedii kelmaddii aqsaamteedii ayuu dib ugu noqday kelmadda waxaan hore ugu soo qaybinay ismi iyo ficil iyo xaraf daba icraabtan seebaa loo qaybsanayaa ilaa kelmaddii carabiga ahayd saddexun bay ahayd ismi iyo ficil iyo xaraf bay ahayd icraabtii see loo qaybsanayaa wuxuu noo sheegay laba inay wadaagaan oo asmaadii iyo afcaashii laba inay wadaagaan labana ay kala leeyihiin labada ay wadaagayaan waa rafco iyo nasbo labadaas afcaashina waa laga helayaa asmaadina waa laga helayaa labana way kala leeyihiin oo midna waxaa gaar u leh asmaada midna waxaa gaar u leh afcaasha ayaa gaar u leh xarafkii asagu ma sheegin sheekhu xarafkii ma sheegin aqsaamtan inuu wax ku yeelanayo limaada isagaa inoo soo wada in markaasi xarafku dhammaantii uu yahay mabni oo markaasi icraab uusan shaqo ku lahayn isagaa inoo keeni doona shayga la icraabaya wuxuu noqonayaa ima ismi buu noqonayaa wa ima ficil buu noqonayaa isagaa marka inoo sii faahfaahin doona sheikhu wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeye rafcun rafco weeye wa nasbun nasbo weeye wa khafdun khafdo weeye wa jasmun jasmo weeye falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika kaagaasoo icraabtii la soo sheegay waxaa uga sugnaaday arafcu rafcaa u sugnaaday wanasbu nasbaa u sugnaaday waalkhafdu khafdaa u sugnaaday walaa jazma wax jazma ah fiiha ay fi lasmaai asmaada kuma sugna walil afcaali afcaashii waxaa u sugnaaday min daalika kaagaasoo ah icraabkii waxaa u sugnaaday alrafcu rafcaa u sugnaaday waalnasbu nasbaa u sugnaaday waaljasmu jasmaa u sugnaaday walaa khafdaa wax khafdaa fiiha ay fi lafcaali kuma sugna labadaa la kala siiyey waxay isweydiiyaan culimadu maxaa loo kala siiyey oo ficilkana maxaa jasma loo siiyey ismigana maxaa khafdo loo siiyey waxay leeyihiin ficilku waa haqiil oo culusi marka waxaa la siiyey xaraka fudud oo ah jasmo ayaa la siiyey ismiguna waa khafiif waa fududyah waxaa la siiyey xaraka thaqiila oo markaas ah khafdo xarakaatku waa kala culus yihiin akhafu lxarakaati xarakaadka waxaa ugu fudud alfatxa marka ficilki maadaama uu thaqiil noqday mid culus maadaama uu noqday xarako fudud baa la siiyey oo jasmo ah ayaa gaar loo siiyey ismigana maadaama khafiif uu yahay oo marka uu ka fudud yahay ficilkii xarako culus baa la siiyey oo ah khafdo marka waxaad arkaysaa ficil rafcisan waxaad arkaysaa ficil nasbisan waxaad arkaysaa ficil markaasi jasmisan baad arkaysaa rafcahaas mar wuxuu noqonayaa mid ah oo muuqanaya mar wuxuu noqonayaa mid qarsoon buu noqonaya masalan ficilkii oo kale oo la rafciyey waa yadribu waa ficil rafcisan wey xarakadiina way ka muuqataa yadribu isagoo rafcisan ay ku qadaran tahay waa yamshi isagoo nasbisan ficilkii wuxuu noqonayaa uxibu an tukrima ama an tadriba waa ficilkii oo la nasbiyey ayib iyadoo markaasi xarakadii ay tahay daahir iyadoo muqadaran waxay noqonaysaa uxibu an takshaa waa lagu qadaray ficilkii oo jasmisan waa lam yaqtul iyo lam yakhruj weeya ismigii oo rafcisan waa muxamadun zaydun caliyun jaaa muxamadun jaaa zaydun jaaa khaalidun waa ismigii oo rafcisan ismigoo nasbisan waa ra'aytu muxamadan ra'aytu khaalidan ra'aytu zaydan ayuu noqonayaa ismigii la khafdiyey waa marartu bizaydin marartu bimuxamadin ayuu markaa noqonaya wuxuu sheekhu yii raximahullah walbinaau binihi luzuumu awaakhir alkelim luzuumu awaakhir alkelimati ama alkelim laba nusqo qaarna waxay qorayaan alkalima midna waxay qorayaan alkelim luzuumu awaakhir alkelimi kelimka ama kelimadda aakhirkeeda oo laasimta ayaa la yidhaahdaa xarakatan xaraka laasimta aw sukuunan sukuun laasimta wa anwaacuhu noocyadiisuna arbacatun afar weeye dammun damo weeye wa fatxun fatxo weeye wa kasrun kasro weeye wa sukuunun sukuun weeya markuu inoo soo sheegay sheekhu eh, raximahullah icraabkii tacriifkiisii iyo aqsaamtiisii wuxuu inoo tilmaamayaa yacni binihii iyo aqsaamtiisii maadaama baabku ahaa baabu licraabi walbinaa ayuu cunwaan ka dhigtay mar hadduu inoo tacriifiyo icraabka aan ogaanay tacriifkiisii aqsaamtiisii binihiina waa inaan ogaanaa tacriifkiisu muxuu yahay aqsaamtiisu maxay noqonaysaa wuxuu ku bilaabay yani markaasi tacriifkiisii tacriifkiisii wuxuu inoogu sheegay waa kelmadda aakhirkeeda inay laasimto hal xarako ayuu noqonayaa binuhu ama inuu laasimo sukuun inuu laasimo sukuun inuu laazimo ayib su-aalu wuxuu noqonayaa kelmada akhirkeeda markaasi xarako waaxida ay laasimayso xaytu bay noqonaysaa xaytu xaytu weligeed waa xaytu waxaa la mid a ah ayna weligeed waa ayna waxaa la mid ah amsi weligeed waa amsi saddexdaa kelmadood mid damadaasay laazimaysaa xaytu damuun bay laazimaysaa ayna maa kaana meel kastoy ku sugan tahay waa xaytu ayib aynana weligeed waxay laazimaysaa fatxahaas weligeed waa ayna hadday xadiid ku jirto iyo hadday aayad ku jirto ayna waa ayna amsina waa ams marka midna wuxuu laazimay yani markaa damuu laazimay oo waa xayfu midna wuxuu laazimay yani markaa fatxa oo waa ayna midna wuxuu laazimay kasro oo waa amsi waxaad ogaanaysaa marka kelmadaasi ama kelmadahaas inay yihiin mabni ayaad fahmaysaa waxaana daliil kugu ah yacni meeshaad ku aragtaba kelmaddaasi halkaa xaraka saaran xaytu iyadoo la saaray kasro iyo iyadoo la saarayo fatxo may jirto luqaad kaloo la isticmaalo way jiraan laakiin sidaa asalka waxa weeyaan xaytu damadan baa la saaraa aynana weligeed waa ayna meeshay dhacdaba iyadoo laleeyahy ayni ama aynu laleeyahy arki maysi waa ayna amsina iyadoo laleeyahy amsu ama amsi arki maysi waa amsi waala kasrinaysaa marka inay mabni yihiin kelmadahaas ayaa marka halkaa ka caddaatay waxaa la mid ah in sukuun loo laazimo sida man oo kale man anta man haada weligeed waa man nuunkaa sukuun baa saaran man meesha dhacdaba sukuun baa saaran waxaa la mid a kam kam weligeed sukuun baa saaran marka waxaan ogaanaynaa man iyo kamna inay yihiin mabni wadaliilu calaa dalik inay weligood sukuunka laazimayaan oo marna aysan ka baxaynin iyadoo laleeyahay kami ama kamu laleeyahay ama kama laleeyahay arki mayse waa kam waa kam manna waa man yani mani ama manu ama mani arki mayse waa man marka waa kelmadda aakhirkeedu hal xaraka inay laasimto ama sukuun inay laasimto kaasaa waxaa loo yaqaanaa albinaa kadib wuxuu inoo sheegay anwaacdiisu waa imisa imsu u qaybsamayaa binuh wuxuu noo sheegay binuh inuu u qaybsamayo afar inuu u qaybsamayo afartaasoo kale ah damun oo markaad sheegaysa kelmadda mabniga ah waxaad odhanaysaa mabniyun cala adami baad odhanaysaa mabniyun cala rafci odhan mayse mabniyun cala adami baad odhanaysaa sida maalan xaysu oo kale mabniyun cala dami baad odhanaysaa wuxuu kaloo u qaybsamayaa aqsaamtiisa ka mid a ah, fatx damun fatxun kasru sukuunun marka mabniyaadka la sheegayo mabniyun cala adami mabniyun cala alfatxi mabniyun cala alkasri mabniyun cala sukuun baa la odhanayaa mabniyun cala sukuun saasaad markaasi laga cabirayaa man waxaan odhanayna mabniyun cala sukuun kam mabniyun cala sukuun yani xayu mabniyu cala dami ayna mabniyu cala alfatx amsi mabniyu cala alkasri ayaan ohanayna wlbinaau binuhu luzuumu awaakhiri lkalimi luzuumu awaakhiri lkalima kelmadda aakhirkeeda oo laasimta ayaa la yidhaahdaa waxay laasimaysaa xarakatan hal xarako inay laasimto ka mid a xarakaadka aw sukuunan sukuun inay laasimto ayaa markaasi noqonaysaa kelmaddii aakhirkeedii inay hal xaraka laazimto ama sukuun inay laazimto wa anwaacuhu noocyadiisuna arbacatun afar weeye afar weeyaan waxa weeye damun damo weeye wa fatxun fatxo weeye wa kasrun kasro weeye wa sukuunun sukuun weeye damadaas iyo fatxadaas iyo kasrahaasi mar wuxuu noqonayaa daahir oo loo jeedo la arkayo marna wuxuu noqonayaa muqadar sidii araabtii oo kale marna wuxuu noqonayaa daahir marna wuxuu noqonayaa muqadar yaa muusa marka la ya muusa muusa fi hada almawdic yaa muusa marka xarf middo laga hormariyo mabni buu noqonaya ay waxay ahayd in markaa fatxa lagu bineeyo fatxadii ma muuqanayso fatxadii ma muuqanayso waa muqadar siiba weyhi xarakadiisu waa mabni yani xarakada lagu bineeyena waa daahiro way muuqataa marka siduu ciraabku u ahaa u qaybsamaya lafdi iyo markaasi taqdiiran ayuu binuhuna wuxuu noqonayaa lafdan aw taqdiiran ayuu noqonayaa wa anwaacuhu arbacatun afar weye noocyadiisu damun damo weeye wa fatxun fatxo weye wa kasrun kasro weye wa sukuunun sukuun weye walismu ismigii darbaan laba qaybood weeye mucrabun mucrab wa huwa alaslu asaga asal ah wa huwa mucrabku maa iyo ladii kii weeye tagayara uu isbedelay aakhiruhu aakhirkiisu isbedelay weeye bisababi alcawaamili kuwa camal falaya sababkooda isku bedelay cawaamishii adaakhirati gelaysay calayhi markaasi cala almucrab imaa lafdan ay takhyiiran lafdan isbeddel xagga lafdiga ah wadalika ka zaydin wa camrin wey wa imaa taqdiiran wa imaa takhyiiran taqdiiran isbeddel markaa taqdiiri ah naxw muusaa walfataa weeye wa mabniyun mabni weeye wa huwa mabnigu alfarcu farac weeyaan asal maahan wa huwa yani markaasi mabnigu maa iyo kii weeye laa yataghayaru isu isbedelaynin aakhiruhu aakhirkiisu bisababi alcawaamili kuwa camal falaya sababkooda usu isku bedelaynin cawaamishii adaakhilati gelaysa calayhi cala almabniyi kalmudmaraati wadaalika kalmudmaraati waa damaa'irtii oo kale waa asmaai shari waa asmaau shardigii oo kale waa asmaa istifhaam asmaaistifhaamkii oo kale weeye waa asmaa ishaarati waa asmaauishaaradii waa asmaa afcaal asmaa afcaalkii weeye waa asmaa mawsuulaat asmaa mawsuulaadkii weeye wuxuu sheekhu halkan inoo sheegaya raximah allahu tacaala ismigii in mar labaad la qaybinayo markuu inoo soo sheegay tacriifka icraab markuu inoo soo sheegay kadalika bina inoo soo sheegay ayuu halkan wuxuu ka gelayaa ismigu inuu laba u qaybsamayo ismigu inuu laba u qaybsamayo qayb mucrab ah iyo qayb mabni ah qaybta mucrabkii ayuu markaa dib ugu noqday ismiga mucrabka waa kee wuxuu loogu tacriifiyey ism mucraba ah. haddii aad doonaysid waa midka aakhirkiisu isbedelayo aakhirkiis dabayaaqadiisa isbeddel baa ku dhacaya ama aakhirka xaalkiisa isbedelaya sidaa saxda markaasi waa qowl marka lagu socdo weeyaan aakhirka xaalkiisa isbedelaya wuxuuna isku bedelayaa bisabab alcawaamil kuwa camal falaya sababkood ayuu isu bedelayaa isbedelkas ka imaan mayo waxaa keenaya caamil mid camal falayaa keenaya wuxuu noqonayaa isbedelkaasi mid muuqda ama wuxuu noqonayaa mid muqadara ayuu noqonayaa tusaaluhu inoogu tusaalaya sheekh waxa weeyaan zaydin wa camrin iyo muusa iyo alfataa ayuu inoogu tusaaleeyey zayd iyo camar labadaas waa laba ismi oo mucraba ah wey waa laba ismi oo mucraba ah wey icraabkooduna waa lafdi oo waa lagu dhawaaqaya ayib zayd markaan ku eegno tacriifkii zayd markaan tacriifki ku eegno awalan waa ismi aakhirkiisu isbedelaya zayd wuxuuna isku bedelayaa kuwa ku camal falaya oo gelaya ayuu isku bedelayaa waxaad oraysaa saafara zaydun damaa saaran laqiitu zaydan fadxaa la saaray marartu bizaydin kasra la saaray marka aakhirkiis waa isbedelay mar hadduu isbedelay maxaa soo baxay inuu noqday inuu mucrab yahay camar baa la mid ah ayib haadaa camrun ayib laqiitu camran marartu bicamrin mar sidaa hadduu isku bedelo kelmadda aakhirkeedu kelmaddaas waa mucrab icraabtaasna waa mid muuqato daahira weeye iyadoo muqadar ah waa muusa ayib haadaa muusa laqiitu muusa marartu bimuusa saddexda jeer ecraabta muusa saaro isku mid maaha markan haadaa ka hormariyo ama saafara ka hormariyo muusa waxaa ku qadaran dammaa ku qadaran marka laqiitu aan ka hormariyana fatxaa ku qadaran marka aan ka hormariyo marartuna baad aan ka hormariyana xarfujarka aan ka hormariyana waxaa ku qadaran kasraa ku qadaran marka ismigaasi waa ismu mucrab weeye ecraabna waa inagii soo marray tacriifkiisa qaybtaas marka waa midka asalka oo ismigu asal wuxuu leeyahay alicraab bu asal uleh ismigu asal wuxuu leeyahay alicraab qaybta markuu inoo sheegay wuxuu inoo raaciyey qaybta labaad oo ismiguu leeyahay qaybta labaad waxaa weeyaan ismiga inuu noqdo mabni ismiga inuu noqdo mabni kadib sheekh wuxuu raaciyey wahuwa alfarcu waa farac oo asmaadu icraabtay asal u leedahay binuhuna farac bay ku tahay bimacnaa haddii aad aragto ismi mucraba asalkiibuu ku sugan yahay wax su-aala ka imaan mayso lagu ohan maya ismigan maxaa loo icraabay lagu weydiin mayo su-aashaas laakiin haddii la arko ism mabni ah su-aal baa lagu weydiinaya maxaa loo bineeyey ayib maxaa loo bineeyey leanna asal muxuu lahaa icraabbu asal u lahaa asalkiisi maxaa looga saaray oo bina loo geeyey su-aashaasaa ka imaanaysa waa arki doonaa marka saasuu leeyay wahuwa alfarcu waa farac oo ismigu yani markaasi in la bineeyo asal maahana waa farac asalkiisi markaa wuu khilaafay kadib marka wuxuu inoo sheegay mabnigu muxuu yahay waa midka aakhirkiisu usan isbedelaynin iyadoo cawaamisha iskhilaafayaan haddana aakhirkiis ma bedelayo waa sidiisii kadib wuxuu inoo tiriyey asmaada mabniyaadka ah ayuu inoo tiriyey sheikhu asmaada mabniyaadka waa sida mudmaraadka waa damaairtii waa damaairtii ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya humaa hum hunna dhammaantood almudmaraa damiir waa mabni damiirna af soomaaligiisu waa magacuyaal wey magacuyaalkaas carabiga la isticmaalo dhammaan waa mabni markiiba su-aal baa ka imaanaysa su-aashu maxay tahay damiirku waa ismi waa sax maxaa loo bineeyey su-aal baa ka imaanaysa su aashaa marka waxay baahantay in laga jawaabo waxaa la odhanayaa wuxuu mabni u noqday xaraf buu shabahay leanna maadaama asal icraab u lahaa marka uu ka baxo yacni asalkiisii oo markaa meel kale uu tago waxaa la odhanayaa halkaa maxaa loo geeyey in xaafad lagu yaqaanay oo xaafadkaa lagu arkay dee su-aal baa ka imaanaysa halkan maxaa u timid sawaadix maaha kanna waa sidii oo kale ismi icraab baa lagu yaqaanay maxaa bina keenay waxaa la odhanaya marka lagaga jawaabaya limushaabahatihi alxarfa xaraf buu shabahay su-aal labaad baa ka imaanayso xagee buu ka shabahay xaraf si loo fahmo warka u caddaado xagee buu ka shabahay wuxuu ka shabahay xagga dhigaalka xagga dhigaalka ayuu ka shabahay lanna asmaada waxa ugu yar xagga xuruufta saddex xaraf baa ugu yar ismiga ugu hooseeya markaan waxba laga xadfin saddex baa ogu markaa ugu yar in wax laga xadfo marka u ka yaraada way dhici karta laakiin cala asaala marka la dejinayo asmaada saddex xaraf baa ugu yar xuruuftana yani marka la dejinayo hal xaraf bay asal u leedahay in lagu dejiyo hal xaraf marka midna saddex xaraf baa ugu yar inuu noqdo marka la dejinayo midna asal wuxuu leeyahy marka la dejinayo inuu noqdo hal xaraf haddaba haddii la arko ismi hal xaraf noqda waxaa la odhanayaa ismigani wuxuu shabahay maxay xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga wadciga iyo dhigaanka soo wadc haddaba waa in la siiya xaraf wuxuu lahaa xukumka xaraf u lahaa waa in la siiyaa oo xukumka xaraf lahaa muxuu ahaa mabni soo wadc maaha maadaamuu ka yimid booskii lagu yaqaanay oo meel kale uu yimid waa in la yidhahdo xukumka haddaba malihid xukumka aad lahayd oo icraaba malihid oo asalka asalkaad u lahayd maxaad noqotay mabni baad noqotay limaada lianna xaraf baad shabahday soo waadix maaha xaggee buu ka shabahay baan nidhi xagga dhigaalka iyo dejinta la dejinaya marka hore ayuu ka shabahay lianna waxaa sidaa asalkaa lahaa xaraf baa lahaa marka damaa'ir isku dar damaa'ir oo dhan waa wada mabni maxaa binaha u keenay maxaa mabni ka dhigay xaraf bay shabahday xaggee ka shabahday xagga dejinta iyo dhigaalka ayay ka shabahday oo markii damaa'ir la dejinayey baa waxaa yimid qaar yani waxay ku yimaadeen hal xaraf tadaasi waa damiir waa imse xaraf waa hal xaraf waana ismi inay ismi tahayna waxaan ku garanaynaa calaamaddii aan horey usoo marnay oo ah bilisnaadi ilayhi oo darbi baa loo tiiriyay ta darabtu anaa garaacay anaa isku nisbeeyey sawaadix maaha taadaa inay ismi tahay markaa tusinaysaa maadaama yani calaamadii isnaadka ay ka muuqato haddana hal xaraf bay noqotay idan waxaa la odhanayaa maadaama hal xaraf ay noqotay hal xaraf xaraf baa lagu yaqaanayey idan xukumkii waxay qaadanaysaa xarafka mabni bay noqonaysaa idan taadu waa mabni waxaa jira damaarintaa ka badan kuwa saddex araf baa jira sida naxnu oo kale kuwa maxaa la ohanaya waxaa la ohanayaa isku dariiqo wada mari damiirona isku dhinac mari sawaadix maaha kii ka bataba dariiqaa mari hal xaraf ha noqdo ama ha ka bato asalkaasaa la wada marinaya damiiroo dhan waa mabni marka marka kalmudmaraati waa mabniyaat meesha meel alle meeshaad ku aragto damiir waa mabni qaybta lood waxaa weeye asmaa shar asmaa shari asmaa shari waa sida man oo kale man yaqum aqum macah asmaa shardigaas ayaguna waa mabni maxaa binaha u keenay xaraf bay shabaheen xaraf ayay shabaheen xagee bay ka shabaheen yani xaraf bay shabaheen xarafka ay shabaheen waa kee waxay shabaheen in shardiya ah in yaqum zaydun aqum intaas waa xaraf man yaqum mantu waa ismi ismu shardigana waa mabni mabnina waxaa ka dhigay xarafka shardiga ayuu shabahay asmaa istifhaam ayaduna waa mabni maxaa binaha u keenay ayadna waxay shabahday asmaa istifhaam sida man qaama yaa istaagay waa ismu istifhaam mantaas marka waa ismi waa mabni maxay mabni u noqotay waxay shabahday hamzatu listifhaam oo xarafay shabahday oo xagga macnaha bay markaa ka shabahaysaa asmaa lishaara waa mabni haada iyo haadihi iyo haaulaai waa wada mabni maxay mabni ka dhigay xaraf bay shabahday xarafka ay shabahday waa kee xaraf ay ahayd in la dejiyo laakiin carab aysan dejinin bay shabahday xaraf ay ahayd in la dejiyo oo laakiin aan la dejin ayay markaa shabahday bimacnaa waxaa la doonaya in la dejiyo xaraf loo isticmaalo tilmaanta sida loo dejiya ismi loo isticmaalo tilmaanta haada haadihi haaulaai yacni markaa waa asmaa ishaare iyo tilmaan baa loo isticmaalaa laakiin xaraf yani marka ishaare loo isticmaala ma uu jiro in la dejiyay ahayd laakiin lama dejin haddaba waxaa lagu odhanayaa asmaa lishaara xaraf ayru mawjuud ah ayay shabahay xaraf in la dejiye ay ahayd laakiin aan la dejin oo xarfulishaare la yidhaahdo ayaa markaasi ayay shabahday mabni bay saa ku noqotay marka asmaa lafcaal ayaduna waa mabni waxaa binaha u keenay waxaa binaha u keenay xaraf bay shabahday iyaduna xaggee bay ka shabahday waxay ka shabahday xarafku wuu camal falaa xarafku wuu camal falaa waxbuu jaraa waxbuu nasbiyaa waxbuu jasmiyaa xaraf waa camal falaa laakiin xaraf laguma camal falo oo xaraf baa la jasminayaa xaraf baa la nasbinaya maqli maysid xarafku wuu camal falaaye asagoo laguma camal falo haddaba asmaa lafcaal way camal falaan laakiin laguma camal falo sawaadix maaha sida xarafkii oo kale waxbay nasbinayaan faacil bay qaadanayaan mafcuul bay nasbinayaan sawaadix maaha sidii lagu yaqaanay yani markaa ficilkay u camal falayaan laakiin xaraf bay shabaheenoo xaraf baa waxaa lagu yaqaanaa inuu camal falo inuu camal falo laakiin aan lagu camal falin asmaa'ul afcaalna waa la mido yacni markaasi way camal falaan laakiin laguma camal falo asmaa'ul mawsuulaat iyagana waa mabni maxaa mabniga ka dhigay waxaa mabniga ka dhigay xaraf bay shabbaheen xaggee bay xaraf ka shabaheen waxay ka shabbaheen xagga baahida iyo iftiqaar bay ka shabaheen oo waxaa la yaqaanaa yacni xarafku weligii waa baahan yahay wuxuu u baahan yahay wax macnihiisa caddeeya lidaalika markaan tacriifinayna xaraf waxaan ku tacriifinay kalimatun dallat macnan fii gayriha ilaa keyrkaa la keeno macnaheedu ma caddaanayo kelmaddaas xarafkii ma caddaanayo maadaama ay keyr u baahan tahay baahidaa xaraf baa lagu yaqaanaa ayib haddaba haddii aan aragno ismi baahan oo macnihiisu uusan caddaanayn in wax kale loo geeyo mooyaane waxaan odhanaynaa ismigani xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga baahida ayuu ka shabahay asmaa marka ism la sheego alladii ama allatii ama alladiina la sheego waxaa laazima in sila la raaciyo alladiina aamanuu la raaciyo alladiina kafaruu la raaciyo alladiina kharajuu waa in la raaciyaa silaa loo yaqaanaa taa dambe taa haddaan la keenin alladiina de waa alladiina waa tee la garan mayo alladii alladiga waa kee lama fahmayo alladii iyo allatii macnaheedu wuxuu caddaanayaa marka silada laga dambaysiiyo oo siladii la raaciyo idan marka ismawsuul waa baahan yahay sida xarafku uu u baahnaa ayuu u baahan yahay idan waxaa la waa mabni xaraf buuna shabahay xagga baahida ayuu markaa ka shabahay khulaasadu marka maxay tahay yacni asmaadu inoo sheegay waa mudmaraad damaa'ir asmaau shardi iyo asmaa listifhaam iyo asmaa lishaara saddexda waa lasraacinaya sraacinaya almudmaraad waa qayb saddexda kalena waa qayb iyo asmaa lafcaal iyo asmaa lmawsuulaat afartaa qaybood wey afarto marka xuruuf bay shabaheen asmaa damaa'ir waxay xaraf bay shabaheen xagga dejinta iyo dhigaalkay ka shabaheen saddexdan kalena xaraf bay xagga macnaha ka shabaheen laakiin xuruufta baa kala duwano asmaau shari in shariyay shabahayaan asmaa listifhaam hamsul istifhaam bay shabahayaan xagga macnaha asmaul ishaarana xaraf ayaad in la dejiyo laakiin aan la dejin oo ishaaro marka loo isticmaalo oo aan la dejin bay markaa shabahayaan asmaul afcaal xaraf bay shabahayaan xagga inay camal falaan oo lagu camal falin oo xuruufta lagu yaqaano dhankaasa xaraf ka shabahayaan asmaa lmawsuulaat xaraf bay shabahayaan waxayna ka shabahayaan xagga markaasi baahida ay u baahan yihiin silo ay u baahan yihiin kuwo kale way jiraan laakiin kuwan way kuwa markaasi caamka xagga isticmaalkuna uu ku badan yahay marka eh, ismigii labadaasa loo qeybiyey qayb mucrab ah waa qaybta asalka ah iyo qayb mabni ah waa qaybta faraca ah qaala almualifu raximahullah walismu ismigii darbana laba qaybood wey mucrabun mid mucrab ah wa huwa kaasi al aslu midka asalkaa wey wa huwa kaa mucrabkaa maa ay ladii kii weye tagayara uu isbedelay aakhiruhu aakhirkiisu isbedelay bisabab alcawaamili kuwa camal falaya sababkoodu isu bedelayaa cawaamishii adaakhilati gelaysay calayhi cala ismi mucrab imaa lafdan buu isku bedelayaa imaa tagyiiran lafdiyan tagyiir xagga lafdiga ayuu markaa isu bedelayaa maa lagu dhawaaqayo isbedel malfuuda lagu dhawaaqayo ka zaydin wa camrin ama lafdan malfuudan xaalu yahay isbedelkaasi mid lagu dhawaaqayo ka zaydin wa camrin oo kale weeye oo zaydun zaydan zaydin waa isbedel daahira wey camrun camran camrin waa marka caamil laga hormariyo wa taqdiiran imaa muqadaran xaalu yahay markaasi icraab markaa muqadar ah naxwu muusa walfataa weeye oo jaaa muusa raaytu muusa marat bimuusa xarakadu waa muqadar marka hore waxaa ku qadaran damo marka labaadna waxaa ku qadaran fatxo marka u dambaysana kasra ku qadaran walfataana waa la mid fataa waa ninkii dhallinyarada aha weye wa mabniyun mabni weeye wa huwa mabnigu alfarcu waa farac wa huwa mabnigu maa iyo ladii kii way laa yataqayaru uusan isbedelaynin aakhiruhu aakhirkiisu bisabab alcawaamili kuwa camalfalaya sababkood cawaamishii adaakhilati gelaysay calayhi korkiisa ayuusan isku bedelaynin ayib cawaamil iskhilaafsan baa gelaysa haddana isma bedelayo wadalika almudmaraati waa damaa'irtii oo kale waa asmaai shari waa ismu shardigii oo kale waa asmaa istifhaam waa ismu istifhaamkii oo kale waa asmaa ishaara ismu ishaaradii oo kale weeye waa asmaa afcaal ismu ficilkii oo kale weeye waa asmaai mawsuulaat ismu mawsuulkii oo kale weeye dhammaan waynu soo mari doonaan wa arki doonaa insha allahu tacaala fa minhu min almabniyi mabniga waxaa ka mid ah maa qayb baa ka mid ah yubnaa la binaynayo cala sukuuni sukuun lagu binaynayo naxwu kam oo kale weeye wa minhu waxaa ka mid a min almabniyi maa yubnaa mid la binaynayo cala alfatxi fatxa lagu binaynayo ka ayna weeyaan wa minhu min almabniyi mabniga ayuu ka mid yahay maa iyo ladii kii yubnaa la binaynayey cala alkasri kase lagu binaynayey kaamsi oo kale weeyaan wa minhu ay min almabniyi buu ka mid yahay maa qayb yubnaa la binaynayo cala dami damo lagu binaynayo kaxaytu weeyaane walaslu fi lmabniyi mabni asal waxa u ah an yubnaa in la bineeyo cala sukuni sukun lagu bineeyo sheekhu halkan wuxuu noogu sheegaya raximah llahu tacaala markuu inoo sheegay ismigii mucrab iyo mabni in loo qaybinayo ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa ismigii la binaynayey inaan hal xarak keliya lagu binaynayn oo xarakaad iskhilaafsan lagu binaynayo xarakaad iskhilaafsan in lagu binaynayo ayuu markaa inoo sheegay leanna hore waxaan usoo marnay anwaacda binuhu inay tahay damun wa fatxun wa kasrun wa sukuun marka shay kastoo la binaynayo yacnii afartaa mid ka mid a ah lagu binaynayaa imaa bidammi wa imaa bilfatxi wa imaa bilkasri wa imaa bisukuun marka tusaalayaal ayuu sheikhu ina siiyey ism mabni ah oo sukuun lagu bineeyey waa kam weeyaan kam mabniyan cala sukuun baad ohanaysaa ayib ism mabni ah oo fatxa lagu bineeyey waa ayna ayna mabniyun cala alfatxi baad ohanaysaa ismi mabni ah oo kasro lagu bineeyey waa amsi mabniyun cala alkasri baad ohanaysaa ism mabni ah oo damo lagu bineeyey waa xayu xayu mabniyun cala dammi ayaad markaa odhanaysaa kadib marka wuxuu inoo sheegay mabniga asal waxaa u ah in sukuun lagu bineeyo ayaa markaa asal u ah waalaslu fi lmabniyi an yusakana ibn malik baa odhanaya yani markaa waxaa la binaynayo asal wuxuu leeyahay in sukuun lagu bineeyo in sukuun lagu bineeyo ayaa markaasi asal ah fa minhu min almabniyi ayuu ka mid yahay maa qayb baa ka mid ah yubnaa la binaynayo cala sukuuni sukuun lagu binaynayo naxw kam weeyaan wa minhu waxaa ka mid ah min almabniyi maa qayb baa ka mid ah yubnaa la binaynayo cala lfatxi fatxa lagu binaynayo kayna oo kale weeyaan ayna waa mabni waxaa la isweydiinayaa marka dhowr su-aalood baa la isweydiinayaa ko waxaa isweydiinayaa ayna oo haddii aan oga jeedno ismu listifhaam ayna maxaa loo bineeyey lanna asal maxay lahayd ayna waa ismi ismiguna asal muxuu lahaa icraabbuu asal u lahaa maxaa loo bineeyey su-aal baa ka imaanaysa su-aalt maxay noqotay waxaa loo bineeyey inuu shabahay xaraf inuu shabahay baa loo bineeyey ayna su-aal labaad baa ka imaanayso xarafkee buu shabahay wuxuu shabahay hamzatu listifhaam oo xaraf ah ayuu markaa ismigana shabahay oo hamzada macnihii loo isticmaalayay oo markaas istifhaam ah baa inaan loo isticmaalayaa ayib azaydun qaa'imun ayib zayd miyuu taagan yahay waa istifhaam aynana waa sidii oo kale ayna muxammadun muxamed xageebuu ku sugan yahay sida markaa hamzada istifhaam loogu dalbayo baa aynana istifhaam loogu dalbaya marka su-aasha laisweydiiyey maxaa loo bineeyey jawaabta waxay noqotay ayna xaraf bay shabahday xarafkee bay shabahday waxay shabahday hamzatu listifhaam su-aal labaad baa ka imaanaysaa mabnigu asal wuxuu u lahaa in sukuun lagu bineeyo maxaa xaraka loogu bineeyey oo asalkii loo khilaafay haddiiba la bineeyey maxaa sukuun loogu bineyn waaye waa jawaab labaad ayay u baahantah waa arki doona insha allah wa minhu min almabniyi ayuu ka mid yahay maa qaybbaa ka mid a ah, yubnaa la binaynayo calal kasri kasta lagu binaynayo kaamsi oo kale weyaan wa minhu min almabniyi ayuu ka mid ahaaday maa qayb yubnaa la binaynayo cala dami dama lagu binaynayo kaxays oo kale weeyaan walaslu fi lmabniy mabni waxaa asal u ah an yubna ay binaauhu in la bineeyo cala sukuuni sukuun lagu bineeyo ayaa markaasi asal markaas u leh wuxuu sheekhi raximah llahu tacaala walficlu ficilkii darbaan laba qaybood wey mabniyun mid mabni ah wa huwa alaslu asagaa asal ah wa mucrabun iyo qayb mucraba ah, wahuwa alfarcu kaasna waa farac walmabniyu mabnigii nowcaan laba nooc wey axadumaa midkood alficlu lmaadi waa ficilkii maadi wa binaauhu binihiisuna kaainun cala alfatx wuxuu ahaaday mid ku sugnaaday fatxo ilaa idaa goorti mooyaane ittasala uu la xiriirsamay bihi bilficli waawu ljamaaca waawu inay la xiriirsata mooyaane oo markaa fa yudamu la damiyo naxwu darabuu wey aw itasala bihi markaasi inuu la xiriirsamo damiiru rafcin damiir rafco damiir rafcahaasoo mutaxarikun xarakaysan oo fa yusakanu la sukuuniyo naxwu darabtu wa darabna halkan sheekh wuxuu kaga warramayaa raximah allahu tacaala markuu ka soo baxay ismigii iyo aqsaamtiisii in mucrab iyo mabni loo qaybiyey ayaa halkan wuxuu noo sheegayaa ficilkiina inuu u qaybsamaya laba qaybood wuxuu u qaybsamayaa mabni iyo mucrab wuxuu noo sheegay mabnigu inuu asal yahay mucrabkuna inuu yahay farac marka waa bikhilaafi alismi ismigu asal waxaa u lahaa alicraab binuhuna muxuu ahaa farac buu ahaa kana waa cagsi bina ayuu asal u leeyahay ficilku icraabtuna farac ayuu markaasi ku yahay kadib haddaba wuxuu inoo sheegay ficilka mabniga ayuu inoo sheegay ficilka mabniga ayuu inoo sheegay ficilka mabniga sheekh wuxuu waa laba qaybood laba qaybood afcaasha ka mid a ah ayaa mabni ah midka koowaad waxaa weeye ficil maadi weeyaan ficilka maadi wuxuu noo raaciyey sheekh wuxuu lagu binaynayey waxaa lagu binayaabu sheekhu saddex mid baa lagu binayaa fatxaa lagu binayaa ayadaa asal ah daraba akala shariba kulluhaa mabniyatu cala alfatx fatxaa lagu bineeyey laba xaaladood buu sheekhu ka soo reebay laba xaaladood ayuu ka soo reebay labada xaaladood laguma binaynayo yani markaa fatxa laguma binaynayo xaaladda koowaad waxaa weeye ficilkii maadi haddii lala xiriiriyo waawljamaaca haddii lala xiriiriyo ficilkaasi damaa lagu binaynayaa waa sida darabuu ayuu sheikhu inoogu taaliyey ficilkoo daraba ah oo fatxo lagu bineeyey ba waxaa lala xiriiriyey owljamaaca lala xiriiriyey marka waa la damiyey aakhirkii bacdii u dambaysay waa la damiyey maxaa loo damiyey limunaasabati ilwaaw wowgan ayaa waxaa munaasab u ah yani markaa damo xarakada munaasabkao ku haboon wow waxa weeye in markaa waxa ka horeeya la damiyo weeyaan saasaa marka loo damiyey wowga xarafka ka horreeyey oo ba'di ah darabuu shayga saddexaad oo lagu binaynaya ficilkii maadi waxa weeyaan markaa sukuun sukuunka waxaa lagu binaynayaa marka damiir rafci mutaxariga marka lala xidhiidhiyo sheekhu waa inoo tusaaleeyey darabtu iyo darabnaa ayuu inoogu tusaaleeyey midda hore isagoo fatxa lagu bineeyey waa tusaalaha aan sheegnay daraba waxaan onaynaa mabniyu cala alfatx qatala mabniyu cala alfatx ka lagu bineeyey damo lagu bineeyey marka waaw jamac lala xiriiriyo ayaa damo lagu binaynaya waa darabuu darabuu markaan iclaabayn waxaan ohanaya darabuu ficil maadi mabniyun cala dami darabuu ficil maadi mabniyun cala dami liitisaalihi biwaawi ljamaaca yacni ficilkan darabo ah waa la bineeyey waxaa lagu bineeyey damo damo maxaa loogu bineeyey lianna waawuljamaaca lala xiriiriyey marka wowdan ayaa loo munaasabaynaya damadaasi wowdanaa wadato loo munaasabaynaya wowgaasna waxaa la odhanayaa waa damiirun muttasilun mabniyu cala sukuun fii maxali rafcin faacil baa laohanaya waa damiir mabniyun baan idhi mabniyun maxaan mabni u idhi kaana damiir dhammaanti muxuu ahaa mabni buu ahaa xaraf buuna shabahay oo xagga wadciga iyo dhigaalka ayuu ka shabahay marka ficilkuna waa mabni damiirka meesha yaallana waa mabni midda saddexaad waxaa weeyaan ficilkii oo lala xiriiriyo damiir rafci mutaxarik waa darabtu markaan alaabayna darabtu waxaan ohanayna darab ficil maadi darab ficil maadi mabniyun cala asukuun darab mabniyun cala asukuun maxaa sukuun loogu bineeyey litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik bidamiir rafci mutaxarik damiirkaasi damiirku waa magacu yaal damiirkaasi waa damiir rafco ayib waana xarakaysan yahay oo darabtu tada maxaa saaran damaa saaran waa damiir rafci mutaxarik ah mabniyun cala asukuun litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik taawduna marka waxay noqonaysaa faacilkii bay damiiru muttasilun mabniyun cala dami mabniyun cala dami ayaa la odhanaya darabnaa darabnaa waxaan odhanaynaa darab ficil maadi mabniyun cala sukuun mabniyun cala asukuun litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik naa damiirun muttasilun mabniyun cala asukuun fii maxalli rafci marka ficilkii maadi saddexdaa mid ayaa lagu binaynayaa walficlu ficilkii darbaan laba qaybood wey mabniyun mid mabni ah oo markaasi la bineeyey wa huwa alaslu kaasaa asal ah wa mucrabun iyo mid markaasi la ciraabay wa huwa alfarcu kaasaa farc ah waalmabniyu mabnigii nowcaan laba nooc wey axaduhuma midkood alficlu lmaadi waa ficilkii maadi waa ficilkii xadadkii tusinayay wax horey u dhacay wa binaa'uhu binihiisuna kaa'inun cala alfatx wuxuu ahaaday mid ku sugnaaday fatxo ilaa idaa goorti mooyaane ittasala uu la xiriirsamay bihi bilficli waaw ljamaaca waaw ljamaaca inay la xiriirsata mooyaane oo markaa fa yudamu la damiyo oo jamaca hadday meesha timaado ficilkii maadi aakhirkiisa waa la daminayaa waxaa loo daminaya limunaasabati lwaaw lianna wowga waxaa munaasab u ah damaa munaasab u ah naxwu darabuu weeyaan aw ittasala bihi uu la xiriirsamo ficilkii damiiru rafcin damiir rafco damiir boos rafca yaala ilaa asagu lama rafcin karo damiirkii lama rafcin karo waxaa la odhanayaa marka boos faacil hadduu dhaco boos rafcuu yaalaa baa la odhanaya waa arki doona marka baalfaacil aan gaarno ayaan arki doona insha allah aw itasala uu la xiriirsama bihi bilficli damiir rafcin damiir rafcahaasoo mutaxarikun xarakaysan isaga xarakaa saaran ma sukunsana oo fa yusakanu markaa la sukuniyo ficilkii maadi aakhirkiisa la sukuuniyo naxu darabtu weeyaan ficilkii sukuun baa lagu bineeyey limaada lianna damiir rafca lala xiriiriyey wadarabnaa weyaan ficilkii sukuun baa lagu bineeyey lianna damiirka mutaxariga ayaa lala xiriiriyey halkaa inoo joogo wallahu aclam